bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii toddobaatan iyo sagaalaad ee ka mid ah min sharxi صaxiixi muslim baabu daliili calى najaasaة اlbowli wa wujuubi اlistibraa'i minhu wuxuu baab yahay daliilkii tusayay inay kaadidu nijaaso tahay wujuubulistibraa'i minhu iyo in layska ilaaliya ay waajib tahay in layska dhowro kaadida oo layska ilaaliya ay waajib tahay kaadida aadamuhu ee weyn waynu soo marray wiilka yarkaa ah ee caano waxaan ka ayn calfanin kaadidiisa horaan baynu soo marray sidaas sawaabka inay iyadu nijaaso tahay kaadida marka aadamuhu inay nijaaso tahay waa masalatu ijmaac masalatu ijmaac marka laga soo tago khilaafkii yaraa ku jiray fii bowl sabiyi aradiic ee daawud bn cali adaahiri laga warinay kaadiyaha kale ee xoolaha hilbahooda la cuno ama caanahooda la dhama ah iyagoo khilaaf baa ku jira waxadaana abu saciid alashaj cabdullahi bnu saciid magaciisa in la yidhahdo waynu soo maray wa abu quraybin moxamed bn cala wa isxaaq ibraahim qaala isxaaq wuxuu ihi ahbaranaa labada wadaadee kalena can bay yidhaahdeen bay saas u jeedaa cafan waqaala alaakhiraan labada wadaadee kale oo de waxaa weeye maxamed bn cala oo abu kurayb iyo abu saciid alashaj oo cabdulahi bnu saciid ah waxay yidhahdeen xadaanaa wakiic ahbaranaa iyo xadaanaa buu sheekhu kala qaadaya keliya nina xadaanaa buu yidhi labana ahbarnaabay cafwan labana xadaanaa bay yidhahdeen nina ahbarnaa buu yidhi imaamku waa kala qaada isagoo siyaqa in badanna waynu soo mar xadaana alacmash sulaymaan qaala samictu mujaahidan mujaahid ibnu jabri baan maqlay yuxadiu can taawuus oo taawuus ibnu kaysaan xadiidka ka tabinaya can ibni cabaasin cabdulahi bni cabaas radi allahu tacaala canhuma cabdulahi bni cabaas waynu soo marray in boqol afartan iyo afar xadiid uu ku leeyahy fi saxiix muslim soomana soo maray waynu soo marray ayb muslima wuxuu la gooni noqdaa afartan iyo sagaal xadiid afartan iyo sagaal xadiid ayuu gooni la yahay bukhaari isagu boqol iyo labaatan iyo labaatan ayuu gooni la noqdaa barhkeed uu mawquuf yahay waa inaga soo maray isku darka majmuucu maa lahu fi saxiixayn laba boqol lixdan iyo afar bay noqonayaan laba boqol lixdan iyo afar bay noqonayaan marka la yidhaahdo boqol afartan iyo afar buu muslim ka wariyaa fii saxiixihi bukhaari boqol labaatankiisa ku dar haddi bukhaari boqol labaatankiisa uu goonida la ahaa ku dar meeqay noqonaysa laba boqol lixdan iyo bal laba boqol lixdan afar dhahaad seed leedahay boqol afartan iyo afar boqol iyo labaatan ku dara laba boqol lixdan iyo afar intaasuu imaamku ku leeyahy fi aiixayn fi saxiixayn axaadiidta kale asagu uu wariye nabiga ka wariya waa kun lix boqol iyo jacab wey kun lix boqol iyo jacab wey kun lix boqol lixdan iyo siddeed xadiid buu nabigu gooni oga wariya oo boqol iyo laba boqol iyo lixdan afartan ay ka mid tahay waxaynu ka hadlayno waa xaadiidta saxiixaanka ay ku jirta keliya ayb amaa wuxuu nabiga ka wariyay ibnu cabbaas waa kun lix boqol lixdan iyo sideed ayb wuxuu uhi mara rasuul اllah rasuulka ilaahi baa soo maray calaa qabrayni laba qabri buu soo maray laba xabaalood ayuu soo maray ibnu maaja baynu ku soo maray jadiidayni laba qabri oo cusub oo mar dhow la xabaalay dadkii lagu xabaalay dadkii meeshaa la geliyey waxaynu ku soo marray sunanku xabaaluhu inay ahaayeen oo riwaayada ku soo marray baqiica alharqad ayib qiso dheer buu xadiidku leeyahy alayhi salaatu wasalaam xadiidkan qiso dheer buu leeyahay riwaayo dacfi ku jiraana qisada ku timid cinda axmedin fii musnadi maalin maalmaha ka ah nabiga saxaabadu bannaanka u baxeen markaasuu nabigu dulaadka madiina soo maray uxud baqiiculharqad buu dib ugu soo noqday dadkii la socday baa aad u batee nabiga raacay calayhi salaatu wasalaam markuu waxaa kabta ka daba shanqarhaysa asaga daba socoto uu dareemay buu nabigu wax ka baqay hawshaa inay kibir iyo isla weynan keento ama dadka qaarkii u arkaa nabigu waa fadhiistay calayhi salaatu wasalaam horay u socda dhaafa somaydin socon iga horreeya in ay daba socotaan waban qoonsaday iga horeeya ama aynan isdhex soconno ama iga hormaray idinku anuu aynan daba socday nabi allow dhib ma laha maya way socdeen marka cabbaar la socday ba asaga iyo saxaabo kale waxay soo mareen baqiic alqarqad laba qabri oo markaa cusub yuu nabigu dareemay oo ilaahay waxay ogu sheegay in labadii ruuxee ku jirtay lagu cadaabayo cadaabulqabr markaasuu nabigu weydu yidhi goormaad xabaasheen labadan qabri leannu dadka nabiga inta badan waa loo sheegi jiray wuu ogaan jiray wuuna garan jiray laba qabri uusan ka warqabin xilligii la xabaalay ee dadku ku jira ayuu yidhi goormaad xabaashay mata dafantumuuha dafantumuuhumaa ayib marka nabi alla waxay dhe maalin dhoweyd baan ku xabaallay shalay ama maantaoo kalean xabaallame tala u sheegay laba qowloo cusub bay ahaayeen fa qaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi amaa innahumaa kolley ayagu la yucadabaani waa la cadaabayaa cadaabuulqabri baa loo jeedaa wamaa yucadabaani loomana cadaabayo fii kabiirin bisababi kabiir shay weyn fiidu waa ti aad dhihi jirtaan waa wax shay weyn oo in laga tagay adag tahay looma cadaabahayo shay ay fududdahay ruuxa muslimka inuu iska ilaaliyo uu ka fogaado ayay ku cadaabmuteen riwaayada bukhaari wainahu lakabiir wamaa yucadabaani fii kabiirin wainahu lakabiir sharci ahaan shaygu waa weyn yahay oo waa nijaaso layska dhowri waa layska ilaalin waaye waa weyn tahay laakiin inaad iska ilaaliso way dhib yar tahay wey oo culays ma waad ka fogaan kartaa haddii ilaahay ku waafajiyo wataxsabuunahu hayinan wahuwa cinda allahi cadiimu kalay la mid tahay nabig wuxu uhi ama fa kaana wuxuu yamshi kii u u lugeeya binnamiimati diradiraannimo iyo rufyaannimo yamshi ay bayna annaasi baa kuu qadaran dadka ayuu ka dhex shaqaynayo dadku isku diri jiray dadka ahalka iska horkeeni jiray yamshi binamiima namiimaduna waa naqlu kalaami annaasi calaa wajhi اlifsaad waa inaad ruux hadalkii aad qaado ruux kale u geyso adoo ujeeddo xun ka leh naqlu kalaami الnaasi calى wajhi اlidraari biاlhayr calى wajhi اlifsaadi biاlghayr ayib hadii laakiin aad wanaag iyo khayr u jeedo fayanmi khayranta aad soo marteen weeye oo kaa dhib ma marka namaamku ama namiimadu waxaa laga keenay min namaytu اlhabara namaytu miinka waad shidaysaa haddaad namaytu tira waa namaytu haddaad tiraadood furayso la fududeeyo marka waxaa weye markaad war khayra qaado laakiin markaad rufyaannimo iyo diradinaami u socoto saasaa namaamka loo yidhaahdaa fa kaana yamshi bayna الnaasi biالnamiima wa ama alaakharu ka labaadee la cadaabahayo fa kaana wuxuu laa yastatiru kaana iska asturin laa yastabriu riwaayo kale laa yastanzihu riwaayo kale laa yastanzihu midkaan iska dhowrin laa yastabriu aan iska hubsanin min bowlihi kaadidiisa min bowlihi kaadidiisa qaala wuxuu uhi saxaabigii fadacaa nabigu wuxuu codsaday bicasiibin laan qoyan laan timireed bicasiib waa laan qoyan casiibku inta badan waxaa la yidhahdaa laantimireedda laantan dheer ee caleenta yararka ama faylasha yararka la asiibka la yidhahdaa nabigu wuxuu codsaday bicasiibin laantimireed radbin qoyan fashaqahu biinayn laba u kala jeexay uma qarasa waa tallaalay calaa haadaa qabrigan waaxidan hal jeex buu ku tallaalay wa calaa haadaa qabriga labaadna waaxidan jeex labaad buu nabigu ku qotamiyey uma qaala wuxuu lacallahu waxaa laga yaabaa taraji ilaahay waxaa mudan yahay an yukhafafa in la fududeeyo canhuma xaggooda cadaabka laga fududeeyo maa lam yaybasaa intaysan ingegin haddaysan ingegin intay qoyan yihiin in ilaahay subxaana wa tacaala cadaabka ka fududeeyo ayaa laga yaabaa rajadaas nabiguu qaba calayh salaatu wasalaam riwaayaadka qaarkood dacfi ku jiro laamihii la kala jeexay laan la kala jeexay waxaa lagu yaqaanaa asalkeeduba inay ingegto ilaahay baa barakeeyo waya baxday riwaayaadka qaarkood tilmaamaya geed qoyanoo weynoo timiradu noqday xadaanii dacfi baa riwaadka ku jira xadaanii waxaa kaloo xadiidka ii tabiyey axmed bnu yuusuf ibnu salim alasdiyu xadaanaa mucalla bnu asad alcami bahs ibnu asad walaalkii wey bahs ibnu asad alcami walaalkii xadaana cabdulwaaxid bnu ziyaad albasri can sulaymaan alacmash bihada lisnaadi sanadkanay ku tabiyeen labadan wadaadkan dambeba ila wadaadka hore waxaa waa kican acmash hunana waa cabdulwaaxid can acmash hayrahaase yeeshee annahu qaala cabdulwaaxid wuxuu yidhi markuu warinaya xadiidka uu tabinayay wa kaana alaakharu ka kale wuxuu ah la yastanzihu midkaan iska dhowrin een iska nasihin bimacnaa iska nadiifinin iska daryeelin can ilbawli kaadida aw e, can ilbawli kaadida xaggeeda aw min albawli min iyo can waa isku mid un hadda soomaali way yaqaanaan waxay dhahdaan kaftan iyo kaadi dulduulkeed waa lagu naargalaa kaftan badan iyo kaadi dulduulkeed waa lagu naargalaa xadiidkii way ogyihiin way yaqaana hawshaas culumay ku yihiin caamadooda ku maamaada iska da culummadoodii ayb xadiidku marka xadiidkan anas ee xadiidkan cafwan ibn cabaas waa xadiid mashhuura fi sunan fi lkutub sitoo dhan ba lagu wariyay oo taqaano noocaana ah. min xadiidi abi hurara qisadu ka timaada min xadiidi abi umaama asna way ka timaado ibnu maaja baynu ku soo marray iyo axmed musnadkiisa way ku jirtaa matىa dafantum اlyوma haahuna qaaluu ya nabiy اllahi fulan wa fulan labada nin ee meesha lagu xabaalay saxaabaduna way garanayeen nabiga marka loo sheegana wuu gartay wa maca daalika ruwaadoo dhan magaca way qariyeen saxaabo iyo taabiciin ilaa yowmina haadaa labadaa wadaadee meeshaa ku xabaalaa ee nabiga loo sheegay markii la weydiiye loo sheegay magacooda magacooda wax yaqaana ma jiraan waa waxyaabaha dhibaatada keenaya ama ummadda qaarkood culays ku noqonaya ama sheegidooda aysan maslaxa ku jirin ruwaaddu waa qariyaan muhimmadda nuxurkay kuu dhiibayaan maxaa kaaga xidhan hadda hebel iyo cabdulaahi geedi baa ahay maxaa kaaga xidhan adugu wax kaaga xidhan ma jiro ah, laba axad oo loo cadaabay rufyaanimo iyo kaadi layska dhowri layska ilaalin wa hada huwa almaqsuud laakiin hebel iyo hebel bay ahaayeen aabbahaasoo kii la cadaabi jiray dhibaatayba keeni wiilkiisii iyo ahalkii weligoodba ilaa qiyaama saaca lagu caayahaya aafa iyo balay keenaysa idan wa hada min fiqhi alruwaati wa asxaabi alxadii waa ka fogaadeen xadiidu jaabir oo qisada ku yimid oo asagu ka faahfaahsan sidan ayaa aakhirka kitaabka saxix muslim ku iman doona meelaha u dambaysu ku iman doonaa ayib wuxuuna waxaana ku jira asagu nabi allow maxaad ushan u soo qaado u kala jexdo ogu muddo u qotomaysay nabi wuxuu yidhi waxaan rajaynaya ilahay inuu kaga khafiifiyo cadaabka fa axbabtu bishaaacati farajawtu bishafaacati waa ergo iyo shafaaco uu nabigu ilaahay oga shafaaca qaadnimanka in laga fududeeyo labada cadaabka laga fududeeyo ayb xadiidku marka eh, macaani badan baa ku jiro macnaha ugu horeeya waxaa weeye fiqiga ah inay nijaas tahay in la iska ilaalin waayo oo la iska asturi waayo oo la iska dhowri waayona lagu naargalayo sida darka qaadka ugu xadgudbeen oo hadde kaadida say isu ilaalinhayaan isu dhowrhayaan sidii yuhuuddana lama rabo in loogu xadgudbo alghuluwu fi hada albaab waxaa weeye waa min caadaat اlyahuud atasaahulka fi hada albaabna waa min caadaat الnasaara min caadaati الnasaara labadu waa in la iska ilaaliyo in sida wadaadaha remiga qaybo ka mida nafta hal saac laba saac marada gollonka lagula jiro gacanta gollonka lagula jiro oo kolba dhagax la urursado oo dhan haweenka lala dhex qaado oo asagoo tartiisi muuqatay bawdidiis la wareegana waa dhib badantaba ma fiicno ayib waa rafaad mar cagaha dhulka lagu garaaco la jugjuy mar la ordo wadaad waxaan xusuustaanu saaxiibo ahaynoo raabaqi row ahaa hadda waxba soo sii degi maaye kitaabka manhaajkuna la dhegaysan jiray waagu uu jiray sheekh masdiiq ramat ullahi tacaala calayh marka ilaa guri aan deganayn daaradiisu saddex goor ilaa shan goor ka ordahaya wuxuu leey ilaa aan ordo oo rucleeyo baashi ma soo dhammaanaysa war waxaan waa cadaaba iska daa waagii dambe sheekhaan ku dacweynay wadaadku marka ninka waswaaska qaba uu garaaci jira hadda kor baa idinka sheekeeyey ul weyn buu haysan jiroo garaaci jira marka maalinkii damba isagoo ordahaya intuu gaaday laba dhankooda ku dhajiya laba bakooraad xoog badan waagii baa ugu dambaysa ororo dambe mid atixiyaadku dhibi jiro ataxiyaatu ataxiyaatu ku celcelin jira wuu garaac miday faatixada ku tagnaan jirtay saasoo kale shaydaan baa saaran marka mareedh buu kugu sii daynaya oo inta tabartiisa nin xoog badanna waa ahaa marka dib dambe u noqon maysid marka laba kor ataxiyaatu adigu ama ishu kugu dhacdaa waad ka socon waad ka socon marka in baasha waswaas lagu qaadana ma fiicno in la fududaystana ma wanaagsanoo dhibkan ay leedahay taa marka meeshay ku jirtaa waa caddahay waxaa kaloo xadiidka ku jira masaladii ahlu sunna waljamaca ay qabeen ibaatu cadaab alqabri qabriga inuu cadaab alqabri jiro laysku cadaabi waa asal min usuuli ahli sunnati waljamaca sawaabkuna waxaa weeye waa masalatu ijmaacin bayna ahli qibla masalatu ijmaacin bayna ahli qibla wey khilaaf muctabara kama jiro qolyaha shuraaxdaee kitaabka sharxa ama sunanka sharxa ama saxiixaynka sharxa ama kutub alcaqaa'id markaad maraysan waxaad ku martaan muctila inkirtay khalad weeye muctila ma inkirin cadaab lqabri muctila way sugtaa waxaa wanaagsan in kutubtooda la ictimaado wax laga soo gooriyo muctasile ma inkirto cadaabuulqabri laba qaybood weeye niman yidhaahda caqlan wuu bannaan yahay cadaabuulqabri inuu dhaco la iscadaabo iyo niman yidhi waa laazim waana waaqic shareecadaana sheegtay labadaas u qaybsan yihiin laakiin dafiraad cadaabaqabri ma jira ah muctasila nin la yidhaahdo diraar ibnu camrin oon muctasila ahayn oo madhab kaloo aafaysan qaba ayaa laga soo tabiyaa waxaa kaloo laga tabiyaa calaa khilaafin ninkii la odhan jiray bishir ibnu khiyaas almarisi waxaa laga tabiyaa yaxya ibn mutawakil ibnu kamil nin la odhan jiray saddexdaa wadaad baa laga tabiyaa saddexdaa wadaad labana kama sugnaa la yidhi waa labada dambe midka horena mucsileba ma aha waa nin kaloo baab kalea saa darteed kitaabkana maqaalaadka la yidha almaqaalaat ee uu leeyahay abulqaasim alkacbi sheekh lmuctaila sheekh lmuctasila maqaalaedkiisa wuu keenay muctazila way sugaysaa alqaadi axmed cabdaljabaar sheekhu lmuctasila kitaabkiisa abaqaat mucta wa fadaailhum fadaail mucta la yidhaahdo wuxuu ihi muctazile ma inkinin hawshaa in loo tino waa been iyo iftiraa muqalta ibnu qaliij sharxi ibnu maaja markuu maray wuxuu leey waa sax waa runtii kutubtooda kuma qorro inkaaru cadaab alqabr howlaha marka wadaadaha soo guuriya muxadisiinta qaybo ka mida ah ama fuqahadu waxaa weeye xoogo waa nisba aan aan la sugin oon la tadqiiqin oon la dhiraandhirinin aad iskaga ilaaliya muctazile nin ahlubiduc oo khariban ha noqdee marka inay khariban ay aafaysan yihiin ma ogu guuraynaa inaan u tiirino shay aysan qabin in madaxa laga saara maya maya idan waxay ka anfacaysaaba waa masalatu ijmaacin bayna ahli qibla sunniyihim wa bidciyihim ayib waxaa kaloo wadaadaha qaarkood ay ka qaateen xadiidka in qubuurta marka dadka la xabaala muslimiinta ah geed qoyan lagu tallaalo qolyaha ka qaata ad aragteenoo soomaalidu qubuurtooda xoday xoday baa laga qotomiyaa geedaha geed quwaxa baxasoo garan maysaan xodayga iyo dhidinka iyo waxyaabaha noocaasee baxa yaa lagu tallaali jiray xabaalo marka xero looga ood looga dhigo xoday qabri walbana geed xoday weyn labada dhinac ka taagan yahay oo baxay ayaad arkaysa xadiidkan wadaaddaa ka qaatay wadaaddaa ka qaatay oo yidhi waan oga qiyaas qaadanaynaa laakiin sida sawaabka ah hawshaasi waa hawl khaas ah waa hawl khaas ah labadaa qabri bay gooni ku tahay maxaa yeelay cilada uu nabiga ugu talaalay labada laamood ee qoyoon oga qotonshay labada qabri maxay ahayd waa la cadaabahayaa wey waa la cadaabahayaa cadaabkii buu rabaa nabigu inuu ka khafiifiyo markaad adugu xoday iga qotominayso siad ku ogaatay in la cadaabahayo waaba khatar wey waxaad igu makhraati kacaysaa in qabriga laygu cadaabahayo maada xagga alla iiga yimid waa isaa'atu danni bilmuslimiinba nabigu asagoo maraya qubuurtii ayuu arkan labada qabri ee la cadaabahayo ilaahay baa biwaxyin oogu sheegay markaasuu yidhi laba laamood ii keena balan u shafaaco qaade waa shafaacayi ergo idan ruux cadaaban oo nabigu uqaaday xadiidkii jaabir ba fa axbabtu bishafaacatii ayaa xadiidku ka hadlay wadaad qiimo badan ama aan qiimo badnayn oo war u haynin qabriga ma lagu cadaabhaya xadiidku ma khuseeyo xadiidku ma khuseeyo laba shay oon islahayn yaan la isku qabanin saa darta alimaam albukhaari fii saxiixii wuxuu tilmaamay qadiyaddu inay khaas ku tahay labada ruux alimaam alkhaaabi min aimati ashaaficiya ayaa isaguna sidaa maray abubakr tartuushi min aimati almaalikiya ayaa sidaa maray waxay yidhaahdeen waxaa ku jira altacliil bima laa yuclamu ila bilwaxyi waa sax wuxuu nabigu ku cileeyey laamahan qoyan iyo geedkan tallaalidiis wuxuu ku cileeyey shay aan lagu ogaan karin ilaa bilwaxyi wاlghayb haddaba falaa yatimu اlqiyaas haddii shayga faraca ah iyo shayga asalka ah een isku xukumka ka dhigayno ciladii xukumka wadaajin lahaydba aan la ogayn see qiyaasku hirgelaya waxaan ku uhi maalan awyaasiin shan kun c maxaa yeele waa nin faqiira waxaa calina ha la siiyo shan kun ku uhi ma ba ma iska sii ka warrama waa khalad ninkan cilladan ku siiyey maxay ahay shanta kun faqiirnimo kanaad soo dhufatayna waxaa tidhi ma ogi haddii cilladii awey meesha lagu cadaabayo oo nabigu u shafaaca qaaday baa ku cad waxaa lagu cileeyey xukumka cillo aan lagu ogaan karin ilaa biwaxyin idan raggaa halkay mareen baa saxan xaafid ibn xajar iyo badan waxay ku dhabaabiciyeen waa looga qiyaas qaadanaya sax ah min xayu daliil ah ra'yiga kale wadaaduhu mareen baa saxan riwaayo dacfi ku jira cinda axmed nabigaa la weydi nabi allow ilaa inteebaa laga khafiifinayaa nimankan cafwan xataa mataa humaa yucadabaan ilaa intee cadaaba qabra ku soconaya nab daaka haybu laa yaclamu ila allah inta cadaaba qabriga lagu wadayo ama haba laga khafiifiye waa hayb ilaahay uu garanayo subxaana wa tacaala xalaynu soo maray idan saa darteed labadaa qabri ee la cadaabaya ee nabiga waxyi loogu sheegay laba qabri aan ka ahayn oo nabigu u laan ka qotamiyey ma jirto wala saxaabat اlkiraam oo asxaabtii waaweynayd abubakr cumar cumaan cali alansaar wاlmuhaajiruun kibaaru saxaaba wa fuqaam hawsha lagama hayo hal saxaabi burayda bni xusayb alaslami oo saxaabadii muslimiinta waagi ku dulay khuraasaan ee afghanistaan iyo iran raggi furay ahaa ayaa dhulka khuraasaan buu ku geeriyooday markuu dhimanaya wuxuu dardaarmay in laba laanoo timir ah la raadiyo qabrigiisa laga qotamay intaan si walba laantimirada u raadinaan waynay dheheen raggii taabiciinta xabaalayay ila daadag si loo fuliyo markaasaa waxaan ka helay dhaheen jawaaliq waaweyn oo ku xidhnay dameer saarayd yaan laantimireed ka helleen ku qotamin waxaa kaloo dardaarmay xagga taabiciinta abulcaliyat arayaaxi markuu dhiman isaguna wuxuu yidhi buraydan ku arkay annaha la ii waa labadaa wadaad nabiy maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii fuqahadoodii iyo ansaar lama hayo waxaan ka ahayn labadaa qabri burayda waa ijtihaad minhu ijtihaad minhu weeye uusan asiibin sida sawaabka ah ra'yiga jumhuuru saxaabaana saxan culimmadaa u sheegaysa waxaasaan ku ijtihaadaya ma aha khadaaib baa u maraya abubakar dabduushi baa sidaa u sheegaya a'immadaa maraya waa ijtihaad asagu uu maray oy akaabiru saxaabay nebi ku khilaafeen waa la cadaabayaa ogaaday abu burayda in lagu cadaabi doono abriga waa khalad inaa ataa saxaabiga hawshaas aan la haabaneen laakiin ciladiibuu gara maray xukumku cillo ku xidhnaa waa cillo khaasa waa xukum khaasa dadkaasuu gooni ku yahay xalaad soo marteen in wuxuu nabigu ka tagay calayhi salaatu wasalaam ka tagiisu uu yahay sunno atarku sunna shaygii nabigu uu ka tegay calayhi salaatu wasalaam asagoo sababka adugu aad leedah waan u samaynaya xilligaa uu jiray wax maanicoo nabiga ka hor istaagana uusan jirin ayadoo sidaa tahayna uu ka tegay ka tegiddiisu waa sunno inaad nabiga khilaaftood samaysana waa bidco xalay soomeyna soo marin atarku waa sunnatun khaasatun muqadamatun calaa kulli cumuumin lafdiyin wa qiyaasin macnawiyin intaa xalaad soo fahanteen saan layskugu khaldamayn markii cashir ka baxay wadaadaha qaarkood su-aale weydiiyeen oo masaalix almursala iyo albidca ayaa iskaga khaldamay almasaalix almursala iyo bidca iskaga khaldamay bidcadu wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam si gooni u sheegoo nas iyo lafdi iyo uu ku yimid waa gooni laakiin qaacidatu tarki markaynu marayno waxaan leenahay wixii nabigu uu ka tegay wa kaana almuqtadii mawjuudan maca intifaa'i اlmaanici faficluhu bidcatu wa tarkuhu sunna taxalani soo dhammayna soo maa markaad marayso qaacidaة اmasaalix اmursala almasaalix اlmursala marayso iyayn kaaga gedmanin qaacidaة اlbidca qaacidaة اmasaalix اmursala maxaa la yidhaahdaa waa maa xadaثa almuqtadii lahu min غayri macsiyaة اlkhalqi faqad yakunu maslaxa la yidhaahdaa maa xadaa wuxuu uu soo dariyo almuqtadii lahu sababka keenaya wuxuu soo dariyo in asaga la sameeyo sababka keenaya in la sameeya soo dariye maa xadaa almuqtadii lahu bacda mowti calayhi الsalaaة wasalaam min غayri macصiyaة اlkhalqi faficluhu qad yakunu maslaxa bimacnaa shay baad samaysay maslaxaad u aragtay wanaag waxaan kuni maxaa kugu kalifay dhibkaasaa jiroon u samaynayaabaa tidhi idan shayga aad samayseed maslaxada u aragtay waxa kugu kalifay gadaal buu ka yimid nabiguna ma ogeyn maa xadaa almuqtadii lahu bacda mowti calayhi الsalaaة wasalaam min hayri macصiyaة اlkhalqi khalqiguna dembi ay galeen iyo gaboodfal iyo gaabin xaggooda ooma imanin dhibkan shayga asaga a maslaxu noqon karaa masaalix اlmursala qaacidadeed wataas tusaale gaaban saxaabadu qur-aankii bay jamciyeenoo kitaab musxafa ku qoranoo dawaaweyn bay u sameeyeen xilliga suubanahana ma jirin u fiirso saxaabadu inay kitaabka qur-aan musxa qur-aanka ay uruuriyaanoo nin walba xifdigiisii iyo alwaaxda ku qoraa iyo garbihii iyo xaashiyihii iyoiyo idiintiga laga soo uruuriyo oo kitaab dhammaystiran laga dhiga min daftar ilaa daftar laisku habeeyo maxay u arkeen saxaabadu maslaxay u arkeen ayib maxaa ku kalifay maa xadaa almuqtadii lahu jamcu اlkitaab jamcu اlqur'aani fii musxafin sababka keenay ee nagu kalifay ee noo geeyey muxuu yahay xilliga nabiga ma jirin mise ma jirin ma jirin maa xadaa almuqtadii lahu bacda mawtihi saxaabaa la yidhi maxaad u samayseen waxaan ka baqnay dheheen iyo xufaaddii baa dhammaanaysa xuruubu riddaa bilowday hal maalin baa saddex boqol iyo lixdan ansaarii muhaajiriina murtadiin ay leefeen musaylima caraha callaha dhigtay tuleyxat alasadi baa qamaamhaya aswad alcansi baa ka dagaalamaya yaman habar sajaaxa laydhaha baa soo ruculaysay balaayo dhan baaba socota saxaabe iyo muhaajiriin iyo ansaar meeshii lagu jira jihaadna sida tusbaxi baa u go'ahayaan way gelhayaan hawlaha waa taqaanaa yaa khayla herkabi waa lagu kala baxay marka waxay dhaheen intaan culummadu dhammaanin aan qur-aankii uruurinno dhibkaas keenay qur-aankan in la ururiyo xilliga nabiga ma jirin mise ma jirin ma jirin lagama baqin cabsina ma jirin dayaacu اlqur'aani wa dahaabuhu idan waa maa xadaa almuqtadi lahu bacda mowtihi min hayri macsiyati اlkhalqi ma wax dembi ay saxaabadu galeen wax dembi ay galeenoo keenay qur-aankii in looga boqo inuu dhami miyaa jira maya faficluhu maslaxatun markaan haadihi qaacidaة اlmasaalix اlmursala waan isbanaan u malaynaya qaacidaة اlmasaalix اlmursala shee cabdiraxmaan hawshan way yar culus tahay hawlahaadii maahe dib u yardhig khayr insha allah qaacidat اlmasaalix اlmursala wataa in la sameeya baahida keentay waagaa ma jirin wax xadguduba iyo gaabin iyo gaarsireed annaga naga timidna ma ay jirto idan fa ficluhu waa min almasaalix اlmursala markan waxaa dhihi yufcalu lأnnahu lam yunha canhu yufcal waa la samayn lأnnahu lam yunha canhu tii maxay lama samayn kar lanna waa la iska reebay maxaa la iskaga reebay lanna tarkigu waa sunna khaasa muqadama calى kuli cumuumin wa calى kuli qiyaasi leesh sunna khaasuu ahaa oo wuxuu ahaa shay sababkii keenay baa jiray xilliga nabiga maanic ka hor istaagana ma jirin nabiga in lagu khilaafo la sameeyo waa takyirun lidiini waa bidca usuushoo dhan baad duminaysaa marka qaacidaة اlmasaalix اlmursala iyo qaacidaة اlbidca labada yaan la isku labin miyaad hadda kala fahanteen ma kaana almuqtadii lahu mawjuuda maca intifaaci اlmaanici maxaa la idhahdaa fatarkuhu sunnat wa ficluhu bidca maa xadaa almuqtadii lahu bacda mowti calayhi الsalaaة wasalaam min hayri macsiyaة اlkhalqi faficluhu e min almasaalix اlmursala ma kala baxeen labada qaacida mas way isku jiraan mar dambe su-aalayan liigu soo celin kutubta dib u akhriya ayib hunaa marka inaan dhahno saxaabigu wuxuu ku dhacay bidco ku degdegi mayna waxaan leenahay ijtihaadkiisu waa khaldan yahay daliilka iyo tacliilka ayuu khilaafsan yahay sida jumhuuru saxaaba wataabiciin mareen baana saxan ayib intaa marka aynu ku dayno namiimadu baab goonay ku iman doontaa iyo howlaheedu oo kitaab aladab iyo holihiisa ku iman doontaa laakiin waxaan ku soo khulaasaynay inay tahay naqlu kalaami اlhayri calى wajhi اlifsaadi aw اlidraar haddaad maslaxa iyo wanaag ooga jeedood wax raraysana marka iyadaanama lama yidhaahdo maala nin baad ogaatay anigi yaasiin baa u tusanay inaan caawa aan usdugno ilaah naga ilaaliye adaa ogaaday in ninkan la badbaadiso waajib maaha waaad leewaad cabdirasaaqow laba wadaadoo aanan ka filaynin baaba ku midiilisanhaye bal caawa xataa sheegi maayo bal caawa iscilaali ama gaadh samayso ama guriga ha seexanin bal hotel iyo meelaha ku dhuumo ama bangaaniba ku carar aday kuu tallahay markaasoo kale way bannaan tahay marka taanamrufyaannimo lama yidhaahdo lianna waa naqlu lkalaam calaa wajhi islaax saa darteed muxuu ahaa lixda gooray xantu bannaan ama namimnimadu bannaan tahay wadamu laysa bikiibatin fii sittatin mutadalimin وmucarifin وmuxadiri walimudhirin fisqan وmustaftin wman طalba اlicaanaةa fi isaalati munkari almuhim mutadalim ninka dulmiga sheeganaya hadduu ku dha ninka waa aalim waa faajiri guriga iga taabsa iga dhacay cayadaa ba ku caayay wax sheego kaa sheegay xan ma ah wadamu laysa bigiibatin fi sittatin mutadalimin وmucarifin وmuxadiri lmudhirin fisqan wmustaftin wman alaba licaanata fi isaala munkari todobadalixdaas wey yanii mutadalimku waa ninka dulmiga sheegana qaadiga u dacwoonaya mucarifku waa maxay waxaad tihi war hebel hebel ma taqaanaa haa niga waa bar garanhaya damba war ninka ii raada war ninka hadda halkaasu fadhiya ninka noocaan noocaasa weeye raato war garan mahay war ninka madooga gaaban weeyaan ku leh ninka madow ee gaaban ma ku caayahayaa wadaadka mise waan ku tilmaamayaa waa tilmaan xan markaa maaha mucarif baa leedaha tacriif xadaanaa sulaym alacmash indhabiyoole acmash waa indhabiyoole macaybaa mise waa xan mise waa tacriif idan waa mucarifi mutadalimin wa mucarifin wa muxadiri muxadir baan beydkaba ku keenay muxadir waa nin ka digahaya war waxaad yeeli caawa in lagu usdi oo lagu kaayaa la rabaa niyoba naftaada badbaadi walimudhirin fisqan ninka faajirka asagoo fisqiga bannaan ka dhigtay mujaahirka laa iibata lahu laa qiibata lifaasiqin walaa mubtadicin adaa khamrada caba kii khamrada kharinaa wey shaydaanka ardaal kooteligi weeyaan leh adaa kooteli noqda haddi ninku hadduu wuxuu bannaanka dhigto oo ilaahay ka xushoon waayo oo macsidii bannaanka keen ummaddu inay wax ka sheegto xanil ma ah lann waa xishoon waaye wlmuhirin fisqan wamustaftin wamustaftin mustaftin ninka saa'ilka sheekhow islaanta wuxuu sheegaya waxaan la sheegi karin buu sheegaya haweenaydii baa ninkeedii waxaan la sheegi karin sheegaysa laakiin waxaa ku kalifaya su-aal diinad bay rabtaa inay caddaysato gabadhu ninku wuxuu rabaa su-aal diinad inuu sheekha ka caddaysto imisaa su-aal qallafsan oo afka aad duubaysaa nabiga la weydiye calayhi salaatu wasalaam waa ariiqat اlistiftaa in allaha laa yastaxi min alxaqi baa laga siidaynaya wmustaftin wman alaba alicaanata fi isaalati munkari munkar jiraad tiri warkaale ila aba munkar waga ka jira yaa samaynaya ruux baa la sheegi xumaantii baa lagu sheegi si lagula gurmado hawsh looga qabto lixdaa xaalaba hadday hawsha ku saabsan tahay wadaadana waa ka badan waxbay ku daraane laakiin labadaa beed iska xifda waxbay ku ururinaysaa dhib almuhim abwaabteeda iyo masaa'ilkeeda gadaal bay namaamada ka imanaysaa aan iskaga taga intaa ku dayn kitaab اlxayd xaydkiiba uu kitaab yahay baabu mubaasharaة اlxaa'idi fowqa اlizaar saasuu hadda sheekhu dhigay laakiin bacd اlkutub waxay qorayaan baabu maa yaxilu min alxaa'id baabu maa yaxilu min alxaa'id waxa ka bannaan ninku islaantiisa iyo xaaskiisa ooga bannaan markay caadada qabto mubaasharat alxaa'idi fowqa alizaar hoosguntida wix ka koreeya gabadha marka in ninka xaaskiisu uu kala baashaali karay in kale hadday marka caada qabto in daahir ahayn ayuu ku saabsan yahay xadana abubakr bn abi shaybata wazuy bn xarbin waisxaq bn ibraahim qaala isxaq wuxuuhi akhbarna waqaala akharani xadana jariir jariir bn cabdilxamiid adabi baa loo jeedaa can mansuur bn muctamir can ibraahim annakhaci can ilaswad bn yaziid annakhaci abtigii bu wax ka warinaya can caaisha radi allahu tacala canha hooyadan meeqay ku leedahay xadiid baynu soo marray muslim laba boqol afartan iyo laba xadii qaalad hooyadan waxay tidhi kaana daana kaana ixdaana kaana waa tii kaana shaniya aw alqisa aad dhihi jirteen kaana ay kaana shanu xaalku wuxuu ahaa qisada waxay ahayd ixdaanaa midaayo idaa kaanad xaa'idan hadday caada qabto amarahaa rasulla rasulka ilaa fari jiray inay hoosginta iyo gogarad xidhato fata'taziru hoosgunti xidhan jirtay biizaarin hoosgunti fata'tajir waxay guntan jirtay biizaarin hoosgunti uma intaa kadib yubaasho nabigu waa la jiray marka izaarkan hadda marka curfiga lagu qaydayaa izaarku inuu yahay xudunta wixii ka hooseeya ilaa lowyaha ayay wadaadduhu ku qaydaan oy saasaa looga jeeda maa bayna surati warukba fiqigaa kusoo martayna ayaa la yidhahda qaydkaasi nas ma sheegin laakiin wa attaqyidu bilcurfi alaqlab altaqyiidu bilcurfi اlaqlab hoosgunti xaggee laga qaataa macawis xaggee lagu xidhaa googorad xaggee lagu xidhaa wix xuduntan loo gaadho xudunta laga bilaabo wixii ka hooseeya ayib laakiin ibnu maaja wayna ku soo maray bisanadin saxiix umu xabiiba xadiidkii mucaawiya abi sufyaan can ukhtihi ummi xabiiba zawji الnabi sal ly slam inay odhan jirtay kaanad ixdaana fii fawri أwali ma taxiid tashudu calayha izara ilaa ansaafi fakhidayha ilaa ansaafi fakhidayha xudunta ilaa bowdyaha ama fuulinka kore bartankiisa laga gaadho uma tadajuc maca rasuli sal l slm almuhim ama maa bayna sura warubdhabaru curfiga iyo dhaqanka siduu ya ku qayd ama xadiidka umu xabiiba iyo axaadiidta lamida ah, adugu markaas eeege waxaa weeye xadiidka ku jira ee gabadha xaa'idada ah jidhkeedu nijaasa ma ah waa taahiro jidhkeeda kale goobtu dhiiggu ku yaala mooyeene inta kale waa taahir adoo kale ay ka mid tahay dhididkeedu waa aahir waa ruux adoo kale ah, wax looga carara ma yaal xukumka ilaahay ka joojiye umbaa loo ogolayn iyo meeshaa uu dhiigku ku yaalo umbaa nijaasaa marka ayadaa ayb ah. intuu ka goaya ka aahir noqonayso waxaa kaloo ku jira dee u baabaystay oo ah mubaasharat اlxaa'idi inay bannaan tahay wixii aan ka ahayn isnacu kula shay ilfarja iman doonta ayb laba mas'alo waa maslaة ijma mid waa idin hormarayo oo waa maxay mucaamalada iyo la noolaashaha wax la cunidda wax la cabida la jiibsiga ka agdhowaashaha guri la jooga mucaamaladii dumar oo dhan gabadhu waa la mid wax xarimayna ma jiro wax xataa garaahiso salafu saalixa ma jiro wadaadkii la odhan jiray cabdiid salmaani ee ardaygii khaaska ee aan jiray ii sheega cabdullahi mascuud iyo cali binu aalib ayaa asagu meel cidlaa ku dhuftay waxaa layidhi waadna khaldantay nusuustii baad khilaaftay walidaalika faqad axsana aabariyu ibnu jareer abari ijmac buu soo guuriyey na wuxuui waa ku saxan yahay ibnu nimber sidoo kale yidhi ibnu xasan baa sidoo kale yidhi labtirkiisu wax asaga ka ahayn ma hayna buuhi ibnu maray almuhim masaladaasi waa masalo in la ogaado mudan waana masale ijmaaciya taa waa xagga bannaanshaha xagga taxriimka gabadh xaa'ida inaan loo galmoon karin xubinkeeda tarankana aan la agmari karin ayadna waa masala ijmaaciya haddaad xaa'ido dhiig qabta bannaysato galmadeedana kaafir baad tahay muslim ma tihid diinka islaamka bannaankaad ka tahay inaad macsiyo ogu dhacdo hadde waa masalo kale oo muslimiintu haddee macsuumiin ma aha oo waa la dembaabi karaa oo dadku naf iyo shaydaan baa weheliya waxaan ka hadlay inaad bannaysato oo tidhaahdo waa ii bannaan yahay waa xaaskaygii waa u galmoonayaa dhacaankan meesha ka socdana asaga u taallaa warkaad la soo shir tagto xaggana sheeganaysa waxaan leenahay waman khaalafa tafsiiluhu ta'siila liddiini faxkum kufrahu tansiila iska ilaahay nabi maxamed baan taageersanahay oon rumaysnahay oon raacsanahay haddana warkiisa kir uf baan leeahay ma isqabataa nacallaa kugu yaal buu ninku yidhi wiilgeero kuraya eh, oday markaasuu yidhi maxaad odagu caysa waa aabbahay war isma abatee kala daa isma qabatee kala daa lacnad iyo waalid iyo waa aabbahay ma isma keento rasuulkii baan raacon rumeeyey warkiisana wax ka soo qaad ma isma gasho isma galaan maxaa soo hadhay waxaa soo hadhay inta kale khilaaf baa ka jira waxaan galma ka ahayn iyo mucaamalada guud aan ka ahayn oo ah maa bayna sura warugba in laga agdhowaado waa taa runadu hadda ay ka hadlaysay nabigu uu u sameeyey libayaani اljawaas ummadda inaysan dhib lahayn ayb ummadda tusahay xadana abubakr bn shubata xadana cali bn misr alqurashi dimashqi can الshaybaaniy abu isxaaq الshaybaani sulaymaan ibn abi sulaymaan waynu soo maray in la odhan jiray magaciisa waxadaanii mar haddaad aragta muslim asagoo xau taxwiil soo celiyey sanadka dambe iyo ka hore faa'iido unbaa jirta ama laba siiqaa kala duwanoo midna xadaana midna ahbarana ama meel can ahayd yaa xadaanaa iman iyo ahbarana iyo xadaanii iska xaadu ma iska soo celi waa in faa'ida xadiiiya ama fiqiya la socota ayib halkaa hore marka u fiirsada hadda ninka hore abubakr ibn muxuu yidhi xadaanaa caliy bn mushir buuri can shaybaaniy sheikha labaadee waxadaanii cali bnu xujr sacdi wallafdu lahu qaala ahbaranaa cali bnu musir wuxuu kala saaraya keliya ahbaranaa iyo xadaanaa buu kala saaraya oo labadiisa sheekha isku khilaafeen wbitaali sicdi cafan cali bnu xujr sicdi wuxuu caddeeyey qad saraxa bisamaaci min abi isxaaq ayuu ruwaayadiisu ay wadataa tii horena maxay ahayd tii cali bnu musir can shaybaniy huna waa maxay ahbarna abu isxaaq abu isxaaq waa kuma waa shaybaaniga haddaad marayseen sulaym abi sulaymn ashaybani can cabdiraxmaan aswad bn yaziid can abihi aabihi aswad bn yaziid annakhaci can caaisha radi allahu tacaala canha qaala hooyadan waxay tidhi kaana ixdaana kaanadi kaana shanu wlqisatu haddaynu soo marina wey ixdaanaa midaayo idaa kaanad xaa'idan hadday caado qabto amaraha rasuulka ilah baa fari jiray an ta'tazira inay hoosgunti xidhatay iyo gogarad fii fawri xaydatiha caadada bilowgeeda horaanteeda saddexda beri laba beri u horaysa way kala darantahay dhiigu had marka uu kala badan yahay uma intaa kadib yubaashiruhaa nabigu markaas wuu la baashaari jiray wey ayb qaalat khilaafan wa mukhaalafatan lilyahuud yahuud maxay qabeen haweenaydu dhiigba hadduu ku dhaco waa nijaas qurub nijaasa wayay qabaan guri lama seexan karo hadda agbar ma aha furaash dhankaa ma dhegan karta inta ma dhigan karta guri ay ku jirto islaan caado qabta lama soo geli karo waxna lama cuni karo waxba lama cabbi karo lama taaban karo jidhkeeda iyo dhacaankeeda iyo dhiidkeedu waa nijaas balaayo dumar waxa gumaystee baabi'iye waa gaalo shalan shuqulkuma laha islaamku waa karaameeyaa akrimu اlbanaat fainahuna اlmu'nisaat اlghaaliyaat nabiga yidhi alayh الsalaaة wasalaam gabdhaha xormeeya oo qadariya oo koriya oo rabaayay fainahuna اlmu'nisaat اlghaaliyaat waa whil aali ah. ah fi صaxi اbukhaari khayruha akaruha nisaan soo ma garanaysa ibn cabaas saciid bn jubayr eh, eh, badi maxay ummadda waxaa u wanaagsan ummadda dumar ka badan lafdhabar wey dumar la'aan waxba socon maayo nin habaysanoo isku aadan haddaad aragto isku soo aadisay isagoo allow sahal weeye gabadh baa hawshaa ku bixisay <laughs> hawshaa ogaada marka dhaqanka xune yahuudeed soomaalida reemiyiga iyo reetuuloodka weli qaybaa kaga dambeeya adoo hadda saaka soo kaco meesha hadduu kaaga arko xoogow baxdin isha ma islaan caada qabtaa kugu neefsato buu leeyahay suma taqaanaa adoo dhallinyaro aad durbahadda ku gasho islaan caada qabtaa kuu shanlaysa buu kuleeyahay mise shanle ay ku shanlaysatay iyo aduguna ku feedhatay balaaya aadan shuqul ku lahayn bay ka soo guuriyaan reemiyigu iyo dadka reetuuloodkaa qaala waxay tihi wa waayukum kiinebaa yamliku hananaya irbahu xubinkiisa taranka kamaa kaana rasul lah sal l slam yamliku irbahu kiinebaa ka adag xubinkiisa taranka suusuubano oga adkaa bimacnaa waxay leedahay nabigu kale ma tihiin haweenay caado qabto markaad ku gelmagelmaysanaysaan isilaaliya isilaaliya ha fakanina ayb maxaa nabigu calayh salaat wasalaam hawshan wuxuu u samaynaya inay banaanta ummaddan uu tusahaya sidaa darteed masaladan fiqigeeda markay saxaaba isku qabteen waxaa looga kala dareeray haweenkii nabi maxamed alayh salaat wasalaam ummuna ummu xabiiba ummu salama caaisha maymuuna xafs ayaa looga kala dareeray nin walba hala weydiiya haweenka nabiga ayaga markay xukumeen lagu kala dareer maxaa yeele iyaga hawshana la socda xukumka ayaa guurin lahaa marka haddaan dumarku aysan sidaa u guuriyeen yaa sheegi lahaa xukumkaas yaa gudbin lahaa yaa nabiga ka qaadi lahaa haweenkiisu cidahayn hawshaa ma awoodo wey waayukum kiiniba yamliku ka adag weeye irbahu xubinkiisa kamaa kaana rasul sl yamliku irbahu hooyadan waxay noo tilmaamaysaa qaacidatu sadi daraa'ic isilaaliya weeye hawshaasi yaysan haku xadgudbina waxaad idan xadiidka caaisha sheekhu markuu sheegay oo laba mutaabaca uu ka keenay laba ariiq ayuu wuxuu rabaa imaamku inuu shaahid u keeno maraati u marhaati kacayo xadaثna yaxya bn yaxya التmimi akhbarna cafwan khaalid bn cabd اllahi اlwasiti can الshaybaniy abu isxaaq can cabdillahi bn shadaad ibn usama ibn اlhaad allayثi wa min awlaad الصaxaaba الصiغaar min awlaad الصaxaaba lahu ru'yaة la riwaaya cabdillahi bn shadaad waa taabici xagga riwaayada xagga ru'yada iyo idraagkana waa saxaabi ayib lahu ru'ya can maymuuna bint اlxaari alhilaaliya maymuuna bint اlxaari alhilaaliya nabiga waxay ka warisay toddobaatan iyo xadii ayay nabiga ka qaadatay calayhi salaatu wasalaam toddobaatan iyo xadii waxayna muslim ku leedahay labiyo toban xadii fii saxiix muslim labiyo toban xadii waxay isku waafaqeen toddoba xadiid bukhaariya muslim labiyo toban toddoba ka goo imisuu la gooyi noqday muslim shan xadii bukhaari wuxuu la gooyi noqday hal xadii idan ummuna maymuuna waxay ku leedahay fi saxiixaan muxuu noqday saddex iyo toban xadiid waxay dhimatay sarif meeshii la odhan jiray maka agteeda ahayd bay ku geeriyootay oo ahayd meeshuu nabigu waagu kula aqalgay ku aroosta goobtii nabiga ay kula aqalshay lagu aroosay bay waaga dambana ku dhimato lagu cabaalay markay taariikhdu ahayd lixdan iyo kowdii hijrada lixdan iyo kowdii hijrada ayib waxaa la sheegaa inay ahayd marka hooyooyinkii mu'miniinta tii u dambaysay xagga geeri ahaan iyadaa ugu dambaysaa la sheegaa sida sawaabka laakiin umu salamay noqon doontaa axadkii u dambeeyey ayay noqon doonta leanna umu salam waxay soo gaadhay maqtal xuseyn cali bn abi taalib bay joogtay ayadaa marka u dambaysay lixdan iyo kowgii hijrada inay geeriyootay baa la sheegay qaalad hooyadan waxay tihi kaana rasul la sal lay slam rasuulka ilah waa yubaashiru kii la baashaala nisaau dumarkiisa fowqa alizaari wixii hoosguntiga ka koreeya wahunna ayagoo xuyadun caado qaba wahunna xuyad ayagoo caado qaba ayib idan xadiidka marka wuxuu makhraati u yahay xadiidkii caaisho yuu makhraati u yahay baabulidjaaci maca alxaa'idi fii lixaafin waaxidin wuxuu baab yahay baabulidjaaci maca alxaa'id bacdu nuskhana ma qorayaan tarjamada way goynayaan oo xadiidta isdabagelinayaan laakiin in la kala goyaa wanaagsan alidjaac maca alxaa'id gabadha caadada qabta in lala seexan karo fii lixaafin waaxidin hal bustoo weyn hal bustoo weyn maro weyn oo dhaxanta laga wada huwan karo oo isgarab jibsiga uusan dhib lahayn xadaثna abu طاhir أحmed بن cmr أhbarna بن بن cabdالlahi أhbarna cafا can mhrm بn bukayr xa وxadaثna haaruun بن سacيid الأyliyu وأحmed بن ciisa بn xasan الtustari qaala labadaa wadaad oo kuma ah labadan wadaad haddaad soo marteen wey haaruun iyo axmed ciisa xadana ibn wahbin baranii mahrama ibn bukayr can abiihi abi bukayr bn cabdlahi ibn اlashaj can kurayb mawla ibni cabaas kurayb ibn abi muslim alqurashi baa la yidhahdaa laakiin mashhuur mawla cabdullah eh, bn cabaas uu yahay qaala wadaadka kurayb ah, samictu maymunata maymuunan maqlay zawja nabiga xaaskiisa ahayd qaala iyadoo tidhi kaana rasul sal l slam yadajicu maci nabigu waa ila seexan jiray wa ana xaa'idun anoo markaa dhiig qaba yadajicu maci fii firaashin wey firaash ama gele ama gogol baanu ku wada seexan jiray wa ana xaa'idun anoo caado qaba wa baynii wa baynahu hawbun aniga isagana waxaa noo dhexeeya maro yani maran qabaa wey maran qabaa busto weyn hala wada huwada hadii la doono firaash ha lagu wada seexdo laakiin maraan qabay ayb baynii wa baynahu awb xadiikan waa min faaridi muslim calى saxiix الbukhaari xadaثna moxamed musan abu musa albasri xadaثna mucaad bn hishaam xadaثanii abi aabiha dee hishaam ibn abi cabdillahi dastawaa'i wey can yaxya bn kaiir الطaa'i xadaثna abu salma ibn cabdiraxmaan ibn cawf الzuhri wasmuhu cabdullah laakin wa mashhuur bikunyati abu salma cabdulahi buu caan ku yahay cabdulahi buu caan ku yahay binta ummi salma zaynabtii ina umu salma ahayd xadaad waxay u sheegtay abu salma zaynab aydna waa saxaabiye sahiira ah wey waa saxaabiya min asaxaaba abu salm bn abdاlasad baa dhalay alasaded garanaysaa kunyadu caan ku yahay magaciisu mashhuur maahan ujeeda abu salma ana uma salmta radi allahu tacaala umu salmenu soo maray muslim ku leedahay mise way nagu cusubta caawo umu salma waa mashhuurun bikunyatiha kunyaday caan ku tahay hooyadeen umu salma magaceeda hind hind binta abi umaya la yidhahda almakhzuumiya saddex boqol toddobaatan iyo sideed xadiid bay nabiga ka warisaa saddex boqol toddobaatan iyo bay nabiga ka tabisaa calayhi salaatu muslim waxay ku leedahay labaatan iyo lix xadiid ama lix iyo labaatan xadii waxay isku waafaqeen saddexiyo toban saddexiyo tobanna wuu la goy noqday waa muslim mar haddii lagu yidhi labaatan iyo lix xadiid bay muslim ku leedahay saddexiyo toban asagii bukhaari baa isla wariya macnaheedu waa maxay saddexiyo toban kalena muslim baa gooni la'ah waxayna isku noqonayaan labaatan iyo lix bay isku yihiin bukhaari saddex xadiidu golo gooni la yahay tafarada bialaati axaadiid can muslim labaatan iyo lix saddex iigu dar sagaal iyo labaatan hada majmucu maa laha fi saxiixayn umu salama labaatan iyo sagaal xadiid bay saxiixaynka ku leedahay bukhari muslim ku leedahay horaanna waxaynu soo sheegnay nabiga inay ka tabiso saddex boqol toddobaatan iyo sideed labaatan iyo sagaal marka saxaabigu uu axaadiis yihahdo fi saxiixayn ha u qaadanin wuxuu nabiga ka tabiyana intaa tahay tayib hooyadan waxay dhimatay konton iyo sagaalkii baa la sheegaa sida raajixana inay lixdan iyo dhimatay wey lixdan iyo bay dhimatay tirmidi baynu ku soo maray riwaayadeedii ay ka inay joogtay oo joogtay fii maqtali xusein bn karbala maalinkii lagu dilay tirmidi baa wari inkastoo sanadka jahaala ay ku jirto haddana waa jahaala muxtamala cinda almuxadiiin ayib idan ayadaa oogu dambayso waa aakhiru man maata min aswaaji rasul sl lay slam axadka u dambeeye xijaabtay xaasaskii suubanaha weeye umu salm radi allahu tacala canha wardaha xadaataa waxay u sheegtay gabadheeda qaalad inay tidhi baynamaa ana mudajicatu maca rasuulilah xilli aan nabiga la hurdoon la jiifay fi lkhamiilati bustihi weyna khamiiladu waa marada dufta leh marada weyn hadda wax ooga dhow baarkeefaha sariha saarataan dhaxantan laga huwado marna sarirto dhan lagu gembeeye lagu qurxiso mayda arag kaas wey khamiiladu ayib kullu hawbin lahu khamalun wاlkhamalu huwa اlhadbu wاlhudbu dufta ama tarashka ama shucubka maradala la yidhaahdaa maro weynoo marka loogu talagalay in dhaxanta lagu madiina aad bay u qabood waa aragtay hadda markaad umraysataan ama cajidaan xiliyaha qabowga ruuxi ku hagaagaa waxa ka dhacwaad aragteen ayib iyadoo hadda daare iyo guryo oo malaayiina degantahayba sidaa tahaye ayadoo dadaan ka badnayn dhowr kun ay deganaayeen oo u malaynaysaan qabowgeeda baynama xili ana mudajactu aan la jiifay maca rasul rasuulka la jirkiisa fi lkhamiilati bustihi weynaa id xidtu caadaan helay jiri caado ayaan helay fansalaltu waan siibtay yani markaan caadadii helay ti nabiga ha toosinin haka nixinin tartiib iyay marka ka baxday busti iyo gu'i weynaa fa akhadtu waxaan qaatay iyaaba xiidatii dharkii markaan caadada hela aan xidhan jiray dharkii dhaaraanka ah ee loogu talagalay waa gaariyad weeye umusalm waa aragtaa dharku waa kala duwan yahay mid guriga lagu joogo mid lagu xaragoodo iyo mid lagu talagalay markaad daahir ahayn ayb hadday wax o dhan iskaga kaa qasan yihiin soo mushkila ma ah fa akhadtu waxaan qaatay tire iyaaba xiidatii marihii caadadaan qaatay faqaala lii rasuullah rasuulkaa dareemay marka wuxuu ku yidhi anafisti macaadaad heshay anafisti axidti bay ka dhigan tahay ayb qultu nacam nabi allow haa fadacaanii waa ii yeedhay ilaa inay xoogow khaldantay oo nabiga iyadoo la jiibtay caada oo xoogow waxay iska yardhigaysaa in way yar fogaatay waa carartay dharbee wuxuu le kaale dhib ma soo seexo waa u qalbi dejinayaa wa hada min khuluqihi اlkariim fadacaanii nabigu waa ii yeedhay fadajactu macahu fi lkhamiila bustihii iyo kubeertadii weyneed baa nabiga la seexday markaan dharkayga anoo dharkayga qaba daahir matigi naga shuqulree macalin looma baahno hawsha inaad fahanteen baan umalaynaya ayib fadajactu macahu fi lkhamiila qaala waxay tidhi hooyadeen wa kaanat hiya cafan qaalad waxaa weeye zaynab baa iska leh wa kaanad hiya ummu salm iyo wa rasuullah rasuulka ilah yaktasilana kuwa qabaysta fi linaa'i alwaaxidi hal weel bay ka qabaysan jireen min aljanaabati qasliga kaga qabaysan jireen hal weel hal xeedho hal baaldi iyo intay ku shutaan bay ka qaadan jireen ku wada qabaysan jireen idan waxaaso dhan waa maxay waa mucaamalo dumarka ku aadan oo ka duwan dhaqankii gaalada iyo yuhuudda mukhaalafatan lilyahuud ayib macnihii hadda sheekhu u baabaystana waa ku jira oo ah in haweeneydoo caado qabta gugo lagula seexan karo maro weyna la huwan karo dhibna aysan lahayn gabadhuna aysan nijaaso ahayn ayib oy aahir tahay xagga jirkeeda marka leego baabu jawaazi hasli اlxaa'idi ra'sa zawjiha wa tarjiilihi wa طahaarati su'riha wاlittikaa'i fii xajriha xajir iyo xujri iyo iyo xijri waa isku mid waa mual jiim cafwan mual aan dhaho iyo qiraa'ati اlqur'aani fiih tarjamo dheer baa meesha qoran ayib wuxuu baab yahay inay bannaan tahay jawaazu hasli اlxaa'idi gabadha caadada qabta inay dhaqi karto ra'sa zawjiha ninkeeda madaxiisa madaxa intuu u dhibto inay u dhaqi karto iyo wa tarjiilihi inay u feedhi karto ama u shanlayn karto iyo wa ahaarati suuriha hambadeedu inay daahir tahay shaygay cabtay ama koobkay cabtay ama caanahay soo rabtay inaad cabbi karto iyo walittikaa'i in lagu dagigisan karo ama lagu seexan karo fii xijriha dhabteeda iyadoo maryaheeda qabta dhabteeda iyo goobta caadadu ka timid maxaa iskaga dhow wax iskaga dhow ma jiro waa lagu seexan karaa waa lagu dangigisan karaa iyo wa qiraa'at qur'aan la akhrin karo fiihi fi lxijri adoo barkimaysto gabadhaada dhabteeda ku jiifa xaaskaadii ayib gabadhaadi hadde marka waxaa weeye waxaan ka baqay in qolyihii reebo qoyaan u galee moogtahay ayib ciidankiis waa xusataan waaba anoo laba kun miy laba kun iyo afartii mise saddexdii meelaha kitaab akhrinaya wadaad reeboqoyad nala jooga waxaan ka sheekeynayay faatimaan soo mar xadiid ay ku jirto nabiga gabadhiisii wadaadkushu waa danqadayba wadaadka reerkiisa uu danqaday nabiga gabadhiisii baan dhowrkood dawaa gabadhiisa anaga afkayga iyo lahjadayda aan hooyada ka barta markaan ku hadlaayo asagu show gabadhiisi wuxuu u yaqaanaa nabiga xaaskiisa gabadhu waa xaaskaada yaa kula socda gabadhaydii buu kuleeyahay ninkan waqooyi muxuu oga jeedaa waa xaaskaygii aradaydii baa ila socota iyo afadaydii buu ka wada gabadhu waa inaad inan tidhaahdo inanti wadaadkuu dulqaatay wuu gegsaday markaan saa cashirka oga baxay bannaanka igu qabtay sheekh maanta waa balaayad ka dhaqaaqday beri cashirka waa inaad ku noqoto war waxase wax jiraa haddee nabiga inantiisii baad gabadhiisi tidhi ha hadda adaana ka baqayn inuu dhibsado nin xerta ka mida wey waa sheegi lahaa ayib dhib ma laha wuu joogaa nin khayr badan weeye hadda hawsha wuu kala fahmay in gabadh iyo inay tahay luqataan luqatu ree macalin iyo luqatu ree hargeysa inay kala duwan tahay ila luqatu bani tamiim bani hudayl baad ugu wareedhiseene soomaalidu luqaad bay kala leedaha soo ma dhib ma laha iyo wa qiraa'ati اlqur'aani fiihi ay fi اlxijri dhabta inaad ku aran karto qur-aanka xadaanaa idan shay la xurmeeyo maxaa ugu qiimo badan weeye waa kalaamka ilaahay iyo qur-aanka gabadhi caadada qabta dhabteeda adoo ku jiifaad qur-aanka akhrin kartaa wey marka gabdhaha yaan la fogayni yaan lagu xadgudbin wixii laydinka reebay iyo waxaan laydinka reebin ha isku qabanina ha la kala sooco wey howlaha xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maalikin can ibni shahaab maali bn anas taaba cabdlaah can curwata yaxya bnu yaxya atamiimi abubakr naysaburi wey ninkaan ayib yaxya bnu yaxya allayi oo ruwaada muwaaa warisa ah muslim iyo saxeenkaat riwaaya kuma laha ogaada laysa lahu riwaayatun bal xataa fi kutub sit intaan saan filay kutub sit xataa riwaaya kuma laha nin faqiiha oo xataa fanniga xadiidka aan ku ficnayn buu ahaa riwaayadii muwaطa ee uu qaatay maali ka qaatan baa alla u barakeeyo ilaa andalus ku faaftay ninkan yaxya bnu yaxya tamiimi abubakr naysaabuuri baa la yidhahdaa waa xaafid jabal ah waa muxadis isnacay ayib waa faqiih birta calashaday isku mid ma aha yaxya bnu yaxya allaythi oo min riwaayati muwaطa ah laysa lahu riwaayatun fi الصaxiixayni walaa fi اlkutub sita saan filay marka yaan lagu khaldamin habeen dhoweyd baa wadaad soo turon aanan baraarujin hawsha ayada can curwata bni zubayr can camra binti cabdiraxmaan sayidatu taabiciin baa layidhaha sayidatu nisaa taabiciin dumarka taabiciinta faqiihadoodii caalimadoodii caabidadeedood weeye camra binti cabdiraxmaan ibni sacad ibni zuraara sacad ibni zuraara ninkii muscab ibni eh, eh, cumeyr soo dhoweeyey ee islaamka abaalka ku lahaa ee madiina diinka fadhiisiyey baa ugu ah gabadha faqiihad caabidada caalimada weeye camr bin cabdiamaan baa la yidhahdaa can caaisha radi allahu tacala canha qaalat hooyadan waxay tihi kaana nabi sal l slam ida ctakafa nabigu markuu ictikaafe masaajidka uu ku ictikaafo madaniga ah yudnii ilaya wuxuu ii soo dhowayn jiray aniga ra'sa madaxiisa fa urajilhu waan u shallan jiray waan u feeri jiray nabiga asagoo masaajidka ku jiraan ka soo bixin yuu daaqadaasoo kale ama yuu qoorta ka dhiiban jiray madaxa markaasuu nabigu u shallan jirtay wa kaana laa yadkhulu اlbayta ila lxaajat اlinsaan markuu nabigu ictikaafsan yahayna wuxuu ahaa guriga midkaan soo gelin ilaa lixaajat اlinsaani aadama dantii mooye aadama dantii mooye zuhri xadiidka wariyaa la yidhi xaajatisa maxay tahay hiya albawl wاlghaa'iطu buudi inaad musquul u baahata mooye u baahda nabigu kama soo bixi jirin inuu musquul u in kaadi iyo saxar ku qabato aad masaajidka ka bixi karto ku ictikaafaysay ood meel fog xataa karto oo musquul raadsan karto oo masalatu ijmac waxaa intaa ka ayn waa mukhtalaf waa intaan ka waa mukhtalaf janaaza ma u bixi kartaa jumca ma aadi kartaa marka horeba masaajidka ku ictikaafi waa inuu yahay masaajid leh jumcada lagu ogo jumcada lagu tukada waa inuu yahay ma u bixi kartaa cunto iyo raashiin ma u bixi kartaa ruuxaus inaad booqato waa masale khilaafiya ah saxaabku waxay u badan yihiin inaan loo bixi karin jumco looma bixi karo ruux xanuunsan lama soo booqan karo janaaza ma raaci kartid halkaasaad fadhi ictikaafkaad ku jirtaa maa laabudda minhu oo danahaadii khaaska ahee inaad soo weysata ahaa ama aad soo darab yeelato waxaan ka ahay aadana waa fasaxantaay leeyihin idan xadiidkaasi waa sanad qiimo badan oo ku bilaabay asagoo faahfaahsan matnigu keeni doona imaamku waxadana qutaybة bnu saciidin xadana layt bnu sacd xa waxadana moxamed bn rmx bn muhaajir qaala akhbarana layt bnu sacd bn shaab الzuhri can curwaة bni zubayr wa camra hadda curuhi maxaa laisku qabtay camra ayib horaanna maxay ahayd sheekhadiisi sheekhadiisiiba iyaduu ka qaadanayay idan markan dambe markaa hore waxaan leenahay waa almasiid fii muntasil اasaniid maxaa yeele waag iyadu ka qaadan waagi dambena wuxuu la kulmayba sheekha camrow ka qaatay si toos uga qaatay anna caaisha ile curwa caaisha waa maxay u tahay hooyanimada mu'miniinta marka laga soo tago maxay gooni ugu tahay kee wey kee hadda mhm. si fiican curwat bnu zubayr ma aha curwat bnu yaxya almaazini inuu yahay baa loo badanya laakiin riwaayo waxaa iman doonta eh, muslim laftirkiisa uu keeni doono curwat bnu zubayr ah curwat bnu zubayr oo wiilkiisa hishaam baa ka qaadan doona marka riwaayadaa hore ee xataa curwa can camra ah waa isla asagii waa sida uu nawowi hadda marayo soo sharxa ma haysid sharxa fiiri dhib ma laha ana caaisha zawji الnabiy radi allahu tacaala canha qaala waxay tihi in kuntu waxaan ahaa laadkhulu اlbeyta beytka kii gala lilxaajati dan baan u gajir yani xaajadii darabyeelashadii musqushi wاlmariidu fiihi asagoo ruux xanuunsan u dhex joogo guriga famaa as'alu canhu ruuxaa xanuunsan ma weydiin jirin ilaa wa ana maaratu anoo socdaba mooye anoo socdaan dhihi jiray see yahay xalay muxuu ku baryey muxuu qabaa ma istaagayn hadday istaagto dul istaagto waxay ka baqaysaa inay kala goyso ictikaafkeedii wain kaana rasul rasul kale wuxuu aha layudkhilu calaya ra'sahu kii ii soo geliya madaxiisuu ii soo gelin jiray gurigayga wey iyadoo guriga joogta qolkeedii wa faurajulu waan u shallayn jiray wa kaana laa yadkhulu albayta gurikaan nabigu soo gelin buu ahaa ilaa lixaajatin ida kaana muctakifan hadduu nabigu ictikaafayo inuu dan adag u soo galan guriga ma soo geli jirin qaala ruxun wuxuu yidhi ida kaanuu muctakifiin bimacnaa wakaana sal ly slam laa yadkhulu lbeyta ila lixaajatin ida kaanuu muctakifiin idaa kaanuu markaa jamac waxaad ka dhigin nabigay xasaskiisa nabiga iyo xaasaskiisa ida kaana الnabiyu waaswaajuhu muctakifiin markay nabiga iyo xaaskiisu ay ictikaafsan yihiin waxaa weye guriga maba soo geli jirin wey marka intii horea ku jirta marka baabkii tarjamadii qaybta hore adiladeedii buu sheekhu koona ah baabu jawaazi he asl اxaa'idi ra'sa zawjiha wa tarjiilihi caaisha inay guriga fadhida maxaa keenaya masjidka ay soo geli weydo bimacnaa ay fadhiisan weydo xaa'idan ahayd bay kuu tilmaamaysa riwaayad kalena sheegi doono waanu gaari doonaa xadaanii haaruun bn saciid alayliyu xadaana bn wahab akhbaranii camr bn xaaris almisri can muxamed ibni cabdiraxmaan ibni nawfal alsadi can curwata bni zubayr can caaisha zawji nebi sal ly slam annahaa qaalat waxay tidhi hooyadeen kaana rasul lah sal rsulku wuxuu ahaa yukhriju kii soo saara ilaya xaggayga rasu madaxiisu iisoo bixin jiray min almasjid masjidkuna ka saari jiray wahwa mujaawirun asagoo la darsay masjidka ilaahay mujaawir ay muctakif qad jaawara fulaanu ay qad ictakafa ayaa loo jeeda faaqsiluhu madaxaa nabigu dhaqi jiray wa ana xaa'idun anoo caado qaba maxalushaahidkii halkaasuu imaamku gaadhay suu waday waxadaanaa yaxya bnu yaxya ahbaranaa abu khaysama abu khaysama magacii baad زuhayr mucaawiyaة الjuعفي الكuفي can هiشhaam riwaayadan kuu sheegay marka waa tana can هiشhaam أhbarna curwa tii u ka horraysana way soo cadayda ahayd maxamed cabdiرaحmaan بn nowfl الأsdi way soo cadayd أhbarna curwaة can caaشha أنha qaalat kaana rasul lah rasulka ilah waxaa yudnii kii dhoweeyey ilaya xaggayga ra'sahu madaxiisu ii dhowayn jiray wa ana fii xujratii anoo qolkayga ku jira fa urajilu ra'sahu madaxiisaan shanlayn jiray wa ana xaa'idun anoo marka iyada ah ee caada qaba xadiidkan xukumka cad ee bannaanka yaalla ku cadyayn mooyeen xukum kaloo daqiiqa bay maaliki kala baxeen inay naga gar leeyihiin waad moodaa waxayna xadiidka waxaa ku jira haweenay la taabtay ama ku taabatay in aysan weysada jebinayn xadiidku ku jiraa bay oo maxaad umm saxseed oga qaadateen waxaan oga qaaday nebi maxamed miyuu ictikaafhaya horta asagoo weysela'aana shaaficiya ku dhufta hawsha bal horta ku dhufta masuubanaha ictikaafaya isagoon weyse qabin waxay maya waa qasban yahay leanna hawshaas waa hoosudhigi suubana hoos u dhigayso xaafid ibn xajar haba ku wareegaysto looma shardiyo hawshaas maya gar allay taqaanaay suubanaha ictikaafaya isagoo bilaaweyse ah hawl annagu afkaan soo marin karto maba aha dan maalikiyannahay shaaficiyo idinku bal ku degdega idinku madhabkiina difaacaya marka laga garaabo waxaana waa weyse qabaa lanna alaqla fii xaali waa muxuha subanu abad nabigu in yar ma oga inuu weyse noqdo hadday xataa janaaba ku dhacdo awoodi waa nabigu uu ka cajiso inuu qabaysto wuu weysaysan jiray weysada hadduu xamili waayo ama uu ka daalo wuu gebagabaysan jiray nabigu bilaa tahaaro horta ha ag marinin sidaaduba waana ictikaafahaya beytka ilaahi buu dhex fadhiyaa waana bilaa weyso shaafici ha xambaarsanin waa qodob qodobka labaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yaa madaxa u shanlayna u feedhaya u hagaajinaya una maydhaya caaisho ma taabannin miyaad i leedahay nabiga wejigiisi iyo dhegtiisii iyo madaxiisi iyo dubkiisi far caaisha ma taaban miyaad i leedahay mise maya haddii lama raba moogta in la garaabaa la rabaay qasab weeye inay taabato ixtimaalkee <laughs> intaan shanla qabto miyaan timahun kaa gelinhayaa seen kugu shanle run ii sheega inaa lilah ina raajiun ma inaad madhabkiin ii difaacataan baa hadda waxaan jirin <laughs> markaad ruux madaxa u dhaqaysid u shanlaynayso inaad jidhkiisa qayb ka mida taaban waa daruura wey qoorta iyo madaxiisa iyo dhegtiisa iyo bal garabkiisaad qaban marka nabi maxamed oo tima badnaa oo loo dhaqahaya timaha haweenay u dhaqayso haye weyse ma jabin oo weliba xaa'ida ah. hawshaasi dhuuntay nagu qabteen laakiin waxaa anagu nidhi laba xaalo horta nabigu inuusan weyse qayn baa dhici karta midda labaad hee timaha basa inay taabatay baa dhici karta waa ixtimaal baciid ah ixtimaal ah nimankiina madaxa qurduman ee timada aan lahayn hadda ninka dabcan isbaan kugu shan lahayn madaxuu ku qabanaya dhegtuu qabanaya qoortu ku soo qabanaya markaan aan shallada madaxa ku caydhiyo gacantayda wejigeeday taabanaysa ya marka maalikiyo hawshaa waa ku garleeye waa ku garleeye way dhici karta way dhici karta meesha daahir buu xadiid ku yahay hawshaa iyada horaanna daliilba ooma haysaan haweenay inay weyse jebiso taabashadeed marka horeabaad lafcatoobin ku hayseen awlaamasumu nisaa iyo dagaal kale iyo aayad la kala jiidanayo yaad horaanba ka xoqonayseen xadii cadna waa kan feedhaha idiin galay meelun geeya marka nabi maxamed weysalaan ad leeda hadda ma caddaani hadheen nabi maxamed baa bilaaway salaan ictikaafayay sheekhishaad oo ku dhufa aan ku arkay way dhici kartaa ma raba adu dheh inaad dhehdaan rabaa waana isfaanaan u malaynaya inta aan kaga tago المهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي ابن الوليد الجعفي عن زائد بن قدامة أبو الثقفي أبو السلت الثقفي عفوا عن منصور المعتمر السلمي عن إبراهيم النخع عن الأسود ابن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله madaxa nabigaan dhaqi jiray anoo caada qabaa asagoo waliba ictikaafsan haddaad soo marayseen oo masaajidka ilahay ku jira qoorta luquntuu nabigu u bixinayay waxadaanaa yaxya bnu yaxya وأbو بكر بن أبي شhيبة وأbو كرayب قال يحيى وxu أخبرنا وقال الآخران xadثna أبو معاوية عن أعمى سليمان عن ثابت بن عبيد الأنساري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة eedadii buu ka warinaya xadiidka qaala caaisha waxay tihi qaala lii rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu ugu yidhi naawiliini iisoo dhiib alkhumrata salliga iisoo dhiib khumra haddii salli maa inoogu dhowaada khumradu asalkeeda waxay u dhowdahay alkhumra maa yukhamiru lwajha la yidhahdaa wejiga wixii daboola karin yar salli yaroo kuusan oo inta wejiga iyo jilbaha la dhigan jira la khumrada idinku waa taqaanaan derinta marka la samey derin si gooba ah oo garaangaroo wareegsan loo samayn jiroo yarayd ma garanaysa taasoo kalea khumrada la waagii dambe qolyahan shicaasay u wadeen dhagax yaroo madaxa la dhigtay khumra ka dhigeen oo wejiga la saaro oo maxaa jira dhiiggii baa ku data adduunka warka asaga warkii muuse adeerkii uu sheegi jiray wey sufsamatar yaan waa ku nidhi sagaashan labadii sagaashan koodii ahayd yahay kaba ma xidho iyo qodaxda iyo jaleesanka iyo jeerinku jiidahaya cagtiisii saan geel bay noqotay wax ka maxaa jiraan nidhi wuxuu yidhi anaa weydi waa xusuustaa wuxuu yidhi nebi maxamed baa calayhi salaatu dhulkaan ku socday isagoo cagacad meeluu nabigu ku socday caga caddaan inaan kaba ogu istaagaan diiddana war nebi maxamed dhul reer macallin ma imanine kaba hada xidhaa adhiniyo kaba hada qab ummadda ha lugaynini keli waaye ka samray almuhim muuse daawud weydiiya <clears throat> xaggeen marayay naawalini ii soo dhiiba alkhumrata salliga yaraa ii soo dhiib min almasjid masjidka iiga soo dhiib qaad hooyadan waxay tidhi faqultu waxaan idhi innii xaa'idun nabi allow caadaan qabaa faqaala nabi wuxuu idhi inna xaydataki caadadaadu laysat fii yadiki gacanta kaagama taal nabigu dooshuu caddaynaya caadada iyo dhiigga aad qabto gacanta kaagama taalle meel rabbi ugu talagalay buu ku yaalaay ii soo qabo masaajid galo ii soo dhiib salliga yarka ii yaallay iyo ii soo qabo xadana abu quraybin xadana ibna abi zaa'ida wasmuhu yaxya ibnu zakariya ibna abi zaa'ida can xajaaj ibn arطa'a annakhaci xajaaj ibnu arطa'a lam yarwi canhu muslim ilaa maqruunan ilaa maqruunan can xajaaj wabna abi haniyata soo maaragt abi haniy yuu ku laray cabdilmalik ibn xumayd baa le abi haniya cabdilmalik ibn xumayd xajaaj ibnu arطa waa nin saduuqa fii diinihi عدل في diinihi xifdigiisaa laysku hayaa mudallis weeye waana mursil yudallisu wa yursilu nin xoogow isla weyn oo sharafta iyo madaxtaagga jecel lagu ahaa ilaa waagi dambe asagu uu yidhi ahlakanii xubu sharaf kaana muxadian ilaa annahu fiihi tiihan laa yaliiqu bilculamaai dahabi baa yidhi xoogow jibir iyo islantaag aan culamo ku wanaagsanayn buu qabay cudurkaasuu qabay wadaaduu qaybo yar kibri oo sanka taagaa jira mogtahay iyo qayb mutawaadiciina way noocyo badan yihiin nin walba dabcigiisay diintu ku gashaa saa u ogaada almihim wadaadkaani waxa badana uu qoonsaday waa tadliis iyo irsaal iyo xoogow santaagid ah amaa xagga xifdiga waa laysku maandhaafay nin yidhahdo saalix alxadiid weeye bal huwa wuxuu idhi xamaad ibnu salama mise xamaad ibnu zayd buu ahaa xajaaj bnu ara asradu lilxadiii min sufyaan hawri buuri rag baabaa cirka geeyey ragna way la jareen almuhim waa nin daciifa calaa ra'yi اljumhuur laakin muslim laa yarwi canhu ilaa maqruunan faaidat اlqiraan waxay keentay xadiidku waxaa weeye waxba u noqon maayo xajaaj waxay dheen soomaaliya hangaraac lug ooma dhutiyo xajaaj lacfigiisu xadidku waxba yeeli maayo maxaa yeelay nin taqoo imaama ku laran oo ah cabdilmalik ibni xumayd ibn abi haniya ya uma hawlahaadadlmiya cashirkaan dhammeeyo an haabit bn cubayd alansaari can اlqasim bn muxamed abi bakr sidiq can caaisha radi allahu tacala canha qaala hooyadan waxay tir amana rasuul lah rasuulka ilah wuxuu i faray sal اllahu alayh ali wasalam an unaawilahu inaan u soo dhiiba alkhumrata salliga yaraa min almasjidi masjidka oga soo qaado faqultu waxaan idhi innii xaa'idu nabi allow caadaan qabaa faqaala subxan wuxuu idhi tanaawaliha laac soo qaad fa ina alxaydata caadadu laysat fii yadiki gacanta kaagama taallo wey gacanta kaagama taal in loo kala qaado wey yacni masaajidka in la tahiro oo laga ilaaliyo nijaasaadka iyo waxaan wanaagsanayn waa asal muqarar cinda saxaaba hooyadan wax ku kallifa inay ti nabi allow dhiig baan qabaano waa maxay masaajidka waxoga baqaysaa ayadoon aahir ahayn ama inay nijaas wuu ka gaadha amayadoo ahir ahayn gashay diidan tahay nabig wuxuu uhi maya waxba ma qabtide soo qabo ii soo qabo salliga waxadadna zuhay bn xarbin wa abu kamil fuday bn xusayn wa moxamed bn xaatim bn maymuun kulluhum can yaxya bn saciid alqaطaan qaala zuhayr wuxuu uhi xadadna yaxya inta kalena can bay ku wariyeen wey can yaziid bn kaysaan alyashkuri can abi xaazim salmaan alashjaci can abi hurata radi allahu tacaala canh abi hurre sagod meel baad soo saartay maan u malaynay ad bu kule atn fi muslim qaal wuxuu hi saxaabiga baynamaa rasuul اllah rasuulka ilaahay xilli uu fi lmasjidi ku jiro qaala wuxuu hi ya caaisha caaishoy naawiliinii hawba marada iisoo qabo masaajidka dhex taal faqaalat waxay tidhi inii xaa'id nabi allow caadaan qabaa faqaala subanu ina xaydataki cadadaadu laysat fii yadiki gacanta kaagama taal fanaawaltuhu nabigaan u dhiiban usoo qaaday jiri ila waa isku dhammaatay xadaanaa yay cafan xadana abubakr bn abi shaybata wa zayd bn xarb baabka sooma gaari karo intaanan ka bixin axaadiistan aanan ka bixin axaadiistii aan soo marray waxaa ku jira cinda ahlicilmi marka laga soo tago hawsha xaydka iyo howlaha waxaa ku jira masale khatara oo fuqaadu aad ugu dagaalamaan haweenaydu khidmat rajuli lisawjiha haweenaydu ninkeedanay u adeegto oy raashinka u kariso oo dharka u dhaqdo oo carruurta u xanaanayso oo ay noqoto mas-uuliyadda gurigaba iyadu la wareegto asaguna uu findhicil afka gashado waxuu qabta jirin oo ay soo xaadirya uun ka warrabo shaaficiyu oo tihiin iyo xanafiyu waxay qabaan haweenaydu waxaa laga rabaa keliya inay ninkeeda isu diyaar garayso gurigaana ay joogto oob haaha inay u kariso waajibkuma ay abaan oob haaha hanladaa isii hadduu yidhaahdo inay diiddana way leedahay inay u keentana waa sadaqa calaa zawjiha naa ilmaha ordahaye bannaanka baabuurka ku ordaya soo qaba war soo qabsay dhihi kartaa anugu hawlii taalla waa cilaaman hayaaye isfahanaan u malay haadaa waa madhab shaaficiya wاlxanafiya khidmaة الزawja lizawjiha waajibkuma aha wainama huwa waa ixsaan hadday iyadu ogolaato raalli ku noqoto iyadoo day raalli ku tahay waa ixsaan iyo wanaag bay qabaan saa darteed shaaficida madhabkeeda xanafiyada haweenka looma sheego soomaaliyeed haddaad u sheegto meesha khilaaf iyo burbur reereed baa ka soo baxaaya ya hadda de haween ma fadhiyaan haween baa jooga almuhim madhabkaas madhabkaa ogaada aad baa loogu dagaalamaa madhab labaad ayaa jira oo odhanaya haweenaydu ninkeeda waxaa waajib ku ah inay u adeegto xaq uu ku leeyahay weeye wixii ku saabsan guriga gudihiisa alkhidma albaaina alkhidma fii daakhili اlbayt wixii bannaanee guriga ka baxsan laguma laha hawshaas waxaa ku dhuftay maalikiyo iyo xanaabilo iyo axmed iyo isxaaq iyo wadaaddo badan baa maray maxay noqotay daahiriy waxay la socdaan shaaficiyo daahiriyo shaaficiya la socdaan annagayna la socdaan iyo xanafiya la socdaan khidmada guriga gudihiisa ah. suuqa waxogama diri kartid waajibku maaha kioska banaanka dukaanka yarka cooshada in wa kaga soo qaato waajib kuma aha ilmo bannaan orda inay laacdo aaddo shuqul kuma aha guriga gudihiisa wixii hawl qabad ah way kuu qaban kartaa xaq aad ku leedahayna weeye waajib buuna ku yahay wadaaddan halkaasi ku dhufteen abu thawr iyo rag aan badnayn waxay dhaheen haweenaydu inay khidmayso waajib bay ku tahay fi اdaakhil wاlkhaarij abu thawr <laughs> wadaadkii shaaficiga ahaa inkastoo madhab gooni u yeeshay wadaadka oo ragba yar ay la socdaan ayaa halkaa maray in kala qaado khidmada daakhiliga iyo midda iyo khaarijka ah, iyo in la yidhahdo waxaad ku leedahay laa daakhil walaa khaarij midna ma jiro iyo in la sida abu thawr waxaan filahaya abu thawr baad jeceshihiin caawa abu thawr baad jeceshihiin min xayu daliilna abu thawr baa gar shaaficiya waa laga gar leeyahay xanafiya waa laga gar leeyahay daahiriya waa laga gar leeyahay qolyaha kala qaaday khidma baaina iyo khidma daakhila laftirkoodu ma sii tabar badno warkoodu haweenaydu ninkeedu inay u adeegto oy caawiso waa waajib diinad lagu leha walahunna milu اladii calayhina bilmacruuf qur-aanku daahirkaasuu tilmaamay sunnadana waad garanaysaan ummahaat اlmu'miniin oo hadda aad maraysaan iyo gabdhihii nabi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam iyo inamadiisii iyo gabdhihii kale saxaabiyaadkee la qabay kulli waa adeegayeen mid walba markay guriga khidmadiisii adeegiisa ay dhibaato kala kulanto nabiga xataa khaadim weydiisan jir watii faadumo ka sheegatay raashinkay karinaysay iyo raashinkay shiidaysay iyo shidihii shidamarihii laga shaqaynayey hawlihii o dhan isku qaban weyday calina uu u waayey khaadim nabiga u timid asma bint abibakr asidiiq meel dhowr kilomitr waxay ka soo qaadi jirtay laftimeed ka soo ururin suu faraska zubayr ay uga calfiso hawsha guriga gudahay qaban ta bannaanka maalin raran oo alaab wado iyay soo mareen zubayr iyo nabigu iyo abubakar oo socda markaasuuna gabadhaan caawina wax la qaadno ayadoo way diiday waxay tii nabi allow iska taga markii gurigii la tago hawshii la weydiiyey waay tii zubayr hinaaskiisaan ogahay tiri haddaanan zubayr ka baqaynin hinaaskiisa culayska in laga qaado la caawiyo dambayay ahayd zubayr wuxuu ahaa nin aad u masayrow oo culus tahayd haweenkana waa u gacan qaadi jiray radi allahu tacaala canhu waa yarkulla marka axaadiia iyo sunnada ku timid iyo taqriirkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ummahaat lmuminiin gabdhihiisii dumarkii saxaabada ah oo dhan waxay tusaysaa iyo daahiru lqur'aanba in hawshaan ah, xaq lagu leeyaha ay tahay hadday gabadha saadi meelka loogu xidhba sariirta fuusho oo wuxuun afka loogu gura iyo halka ay qaban weyda ragga dhaqmi maayo soomaali saa kuwada joogi mayso ayib waaba xarajba iyo dhibaato aduu saddexdaa madhabe culculus yaa masalada ku jirta iska ogaada cashirka inta ka dhiman xilli kale insha allahu tacaala wakhtigii baa wallahu aclam